alxamdu lilaah rab اlcaalamiin w sala allahu cla muxamadi wcla ali muxamed wslama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray tafsiiru suurati albaqara ayaynu ku soo jiray waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala aayadda laba boqol toban iyo saddex oo min suurati lbaqara allah waxa kaana annaasu ummatan waaxidatan fabacasa allaahu annabiyiina mubashiriina wa mundiriin kaana annaasu dadku waxay ahaan jireen ummatan waaxidatan ummad keliya oo islaamnimo ku wada sugan bay awalkii hore ahaayeen fabacasa allaahu annabiyiina mubashiriin ay fakhtalafuuba qadaran way iskhilaafeen oo qaarkood baa gaaloobay qaarna iimaankiibay ku sugnaadeen qaarna muslimiin bay noqdeen qaarna gaalo fa bacata allaahu allah wuxuu soo diray annabiyiina nebiyadii ayuu soo diray calayhim assalaam mubashiriina xaalay bushaaraynayaan ayuu soo diray nebiyada oo cidda raacda ee rumaysa ay jannaad ugu bushaaraynayaan wa mundiriina iyo xaal ay digayaan ayuu soo diray oo naar ay uga digayaan cidda markaa khilaafta ama caasida ama beenisa wa anzala macahum alkitaaba wa anzala waa soo dejiyey allah macahum iyaga la jirkooda alkitaaba jinsiga kitaab oo kutubtii nebiyada lagu soo dejiyey oo dhan ku rumoobaysa ayuu allah soo dejiyey bilxaqi xaalay kutubtaasi xaq ku dheehan yihiin ayuu allah soo dejiyey liyaxkuma bayna annaasi fiima ikhtalafuu fiih wuxuu allah u soo dejiyey jinsiga kitaab liyaxkuma inuu kala xukumo allah bayna annaasi dadka dhexdooda inuu kala xukumo ayuu u soo dejiyey kitaabkaas ama liyaxkuma si uu u kala xukumo yacni nebi walba bayna annaasi dadka dhexdooda yacni ummaddii loo soo diray oo kitaabka ku kala xukumo ama weji saddexaad liyaxkuma inuu kala xukumo daraaddeed ay huwa kitaabku bayna annaasi dadka dhexdooda inuu kala xukumo aawadeed ayuu allah u soo dejiyey jinsiga kitaabka fii ma ikhtalafuu fiih waxay isku khilaafeen yacni uu ku kala xukumo wama ikhtalafa fiihi ila aladiina uutuuhu min bacdi ma jaa'athum albayinaatu bagyan baynahum wama ikhtalafa fiihi iskumay khilaafin diinka ila aladiina kuwii mooyaane uutuuhu kitaabka la siiyey mooyaane cid kale iskumay khilaafin min bacdi maa jaa'athum albayinaat waxay isku khilaafeen markii daliilada cadcadi u yimaadeen dabadeed bay markaa iskhilaafeen bagyan baynahum yacnii xadgudub dhexdooda a daraaddeed iyo xaasidnimo aawadeed bay isu khilaafeen fahada allahu aladiina aamanuu lima ikhtalafuu fiihi min alxaq waxaa mufasirku ku odhan doonaa min iyo waxa ka dambeeya waa muqadamun fi lmacna xagga macnaha inuu horreeyo istisnaaga ka horreeyay ka dhigan tahay oo macnuhu dhacaayo wama ikhtalafa fiihi min bacdi maa jaa'athum albayinaatu bagyan baynahum ila aladiina uutuuh yacni iskumay khilaafin yani markaa kitaabka ama diinka markii daliilada cadcadi u yimaadeen dabadeed xaasibnimo daraaddeed mooyaane yani markaa si kale isumay khilaafin ila aladiina uutuuhu kuwii kitaabka la siiyey mooyaane oo kuwii kitaabka la siiyey ayaa markay bayinaadku u yimaadeen dabadeed yacni bagyi daraaddii iyo xaasibnimo daraaddii isu khilaafay fahada allahu aladiina aamanuu lima ikhtalafuu fiihi min alxaqi biidnih fahada allaahu allah waa hanuuniyey aladiina kuwii aamanuu rumeeyey ayuu allah hanuuniyey lima ikhtalafuu fiihi waxay isku khilaafeen ayuu ku hanuuniyey oo min alxaqi xaq ah ama min alxaqi xaqa ka mid ah minta bayaan la yidhahdo ama tabciid biidnih wuxuu ku hanuuniyey biidnihi idankiisa iyo ogolaanshihiisa ayuu allah ku hanuuniyey iyo doonistiisa wallaahu allah yahdi waa hanuuninayaa man yashaa'u kuu doono inuu hanuuniyo ilaa siraatin waddo intii ka ahaatuu ku hanuuninaya waddadaasoo mustaqiimin toosan ayuu ku hanuuninaya aayaddan allah wuxuu inoo sheegayaa dadku inay ahaan jireen qaar markaa isku diin ah oo millad keliya ku wada sugan oo umma waaxida ay ahaayeen umma waaxidana waxaa la yidhaahdaa ciddii isku diina baa la yidhahdaa ama cidda kala diinta ah iyagu waa umam shata waa ummado kala tagan weeyaan hadday kala diin yihiin laakiin diin waaxid diin keliya ciddii ku sugan ayaa waxaa la yidhahdaa waa umma waaxida ayaa la yidhahdaa marka dadku waxay ahaan jireen ummad keliya ay ahaan jireen oo bimacnaa dhammaantood islaamnimo iyo tawxiid ku sugan bay ahaan jireen yacni qowmu nuux ayaa wakhtigood iyagu iskhilaafay oo markaysagaa gaaloobay yacni markaa oo kufri markaa waxbaa ku dhacay iyo shirki markaasaa ilaahay u soo diray yacni nebi nuux u soo diray nebiyadii ka dambaysana saa si la yacni marka waxa weeye ummadihii gaalada ahaa waxaa loo soo saaray ambiya ayaa loo soo saaray yacni marka ugu yeedhaaya iimaanka iyo tawxiidka iyo islaamnimada ugu baaqaayo cabdullaahi bnu cabbaas waxaa ka sugnaatay inuu yidhi kaana bayna aadama wa nuuxin casharatu quruun kulluhum cala alislaam aadam iyo nuux waxa u dhexeeya toban qarni dhammaantoodna waxay ku sugnaan jireen islaamnimo qowmu nuux baa dabeed gaaloobay oo shirki ku dhacay dabeedna markaasaa waxa weeye yacni halkaasaa shirkigu ka soo bilaabmay jamaacaad badan oo taabiciinta ka midana hadalkaa hadal la mida ayaa laga soo naqliyaa oo laga soo raraa ibnu cabbaas laftiisa riwaayo sidaa khilaafsan waa laga soo naqliyey oo odhanaysa kaana annaasu ummatan waaxidatan cala alkufri laakiin riwaayada noocaasi waa daciifa lam tahbut canhu kama sugnaan laakiin riwaayada hore ayaa saxiixa ka ah oo ka sugan sawaabkiina ah oo waafaqsan sida saxda ah waafaqsan sida saxda ah yacni waafaqsan yacni markii hore tawxiidka iyo islaamnimadaa soo horraysay oo nebi aadam calayhi asalaam ayaa bini aadamka dee asalkoodu ay ka soo jeedaan yacni aadam iyo xawaa bay ka farcameen aadamna nebi ilaahay buu ahaa markaa dee islaamnimo iyo tawxiid buu ku sugnaa wa kadalika sawjadiisuna oo xawaa ahina iyaduna waxay ku sugnayd islaamnimo iyo iimaan bay ku sugnayd wa kadalika tafiirtooduna caynkaa cayn la-eg bay iyaguna ahaayeen qaar islaamnimadaa ku sugan yacnii qaarkood cisyaan ha ka dhaco oo midkood ha dilo oo walaalkii ha dilo waa dil xaqdarra ah waa macsiyatu min almacaasi waa macsi macaasida ka mida weeye laakiin waxa weeye dee kufri markaa kumay dhicin marka gaalnimadu mar dambe ayay markaa imanaysa marka islaamnimada iyo tawxiidka ayaa soo horreeyey sidaas ayay ahayd marka e, fakhtalafuuda la qadarayo ay culammadu yidhahdeen qariino waxa u ah fabacasa allahu nabiyiina mubashiriina wamundiriin halkaa fakhtalafuu markaa in e, waxaa laga dareemayaa sababta nebiyada loo soo diray yacni taasaa laga dareemaya waa midda kale aayad kaley ku soo aroortay fakhtalafuu iyadoo laynagu sheegaayo wamaa kaana annaasu ilaa ummatan waaxidatan fakhtalafuu waatuu allah yidhi dadku may ahaan jirin mooyaane ummad keliya mooyaane wax kale may ahaan jirin ummad keliya oo isku diinay ahaan jireen fakhtalafuu markaasay iskhilaafeen marka aayaddaa kalena daalli bay u taho waa ku tusinaysaa in waxa weeye fakhtalafuu la qadaraayo ta kale qiraa'a shaadda ah qudheeda waa la soo naqliyo saxaabada qaarkood akhriyeen oo waxa weeye cabdullaahi mascuud iyo ubay ibnu kacbin waxaa laga soo naqliyagu inay akhrin jireen kaana annaasu ummatan waaxidatan fakhtalafuu laakiin qur'aannimo waxa inooguma sugna sababtu waxay tahay rasmigii musxafka ay khilaafsan tahay oo maadaama rasmigii musxafka ay khilaafsan tahay waxay noqonaysaa marka mid qur'aannimadeedu aynay markaa sugnayn yacni marka ayay noqonaysaa shaadday noqonaysa marka waxaa la soo diray dee nebiyada la soo diray nebiyadaasi waa bushaaraynayeen waana digayeen cidda raacdee rumaysaa jannaad bay ugu bushaaraynayeen cidda kalena waxay uga digayeen cadaab bay uga digayeen allah nebiyada wuxuu u soo dejiyey kutub buu u soo dejiyey yacni kitaabo ayaa la soo dejiyey alkitaaba oo lafdigeedu mufrad yahay waxay u dhacaysaa kutubtii ilaahay soo dejiyey oo dhan bay ku rumoobaysaa siday ugu rumoobaysaana waxay tahay asha ku jirta ayaa jinsiye ah ay jinsa alkitaab marka jinsiga kitaab wuxuu noqonayaa kutubtii nebiyada lagu soo rogoo dhan ayuu markaa ku rumoobayaa waxaa loo soo dejiyey si uu markaa dadka u kala xukumo oo kitaabkaasi dadka u kala xukumo ama nebi kastaaba ugu kala xukumo ama allah u kala xukumo sidii loo cabiraaba macnuhu waa isu tegayaan yacni iskumanay khilaafin kitaabkii iyo diinkii mooyaane markii kitaabka la siiyey dabadeed mooyaane kuwii kitaabka la siiyey mooyaane cid kale iskumay khilaafin waxayna isku khilaafeen markay bayinaadku u yimaadeen xaasidnimo daraaddeed bayna isu khilaafeen oo baqyi bay markaysagaa la yimaadeen yacni baqyiga caynkaasa ayaa markaa keensaday inay markaa waxaweye iskhilaafaan inay iskhilaafaan waxyaalo badan bayna isku khilaafeen qolyihii ahlu kitaabka ahaa masalan yahuud iyo nasaara qolana waxay u nisbe sheeganaysay kitaabkii towraadeed qolna waxay u nisbe sheeganaysa inay haysato kitaabkii injiileed haddana masaa'il fara badan bay isku khilaafeen yacni markaa baqyi bayna ka ahayd waxaa ka mid a masaa'isha isku khilaafeen ciisa bnu maryam baa ka mid a oo qolada yuhuuddi ay la culloobeen oo ay markaa waxa weeye beeniyeen oo ka gaaloobeen ayna yidhaahdeen waxa weeye rasuul ilaahay ma ahe waa sixiroole ay yidhaahdeen mar labaadkana nasabkiisaba ay dureen oo xataa nasabkiisa ay caayeen yacni markaa qolada yahuudda lana colloobeen qolada markaa kiristaankuna saasi la-ag iyaguna waxa weeye way isku khilaafeen ciisa bnu maryam oo markii hore ha rumeeyeen inuu addoon ilaahay iyo rasuul ilaahay yahay laakiin markii dambe qaarkood waxay yidhahdeen waa ina ilaahay ayaa kiristaankii qaarkood ay yidhaahdeen qaarna waxay yidhahdeen isagaabaa allaha qaar kaloo kiristaanka ka midna waxay waa saalis salaasa saddex la isu geeya isku ilaah ah saas yadaabay yidhahdeen oo kufriyaadka noocaasay ku dhaceen kufriyaadka caynkaasay ku dhaceen waxyaalo badanoo kale waa isku khilaafeen waxa kamida mida ah waxa weeye maalmaha ayaa ka mid ah. maalinta markaysa waxaa la fadilaayo la siinaayo yacni waxa weeye qoloba maalin bay dooratay waa isku khilaafeen qoladii yuhuudda waxay dooratay yowmu sabti bay dooratay qoladii kiristaankuna waxay doorteen yowmul axad bay doorteen maalintii waxaweye jimcaha waxa weeye way isku khilaafeen markaa dabeedna maalmaha kale ayay marka waxay doorteen ummatu muxamed baa loo dibdhigay yacni markaa yowmu ljumuca markaa dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ki yidhi annaasu lana tabac yacni markaa dadku innagayna dabagelayaan naxnu laaakhiruuna asaabiquuna yowma alqiyaama kuwii markaa dembeeyaanu nahay yacni waxa weeye xagga zaman ahaan maalinta qiyaamana hormaraaya oo cidda markaa jannada ugu horraangelaysaa waa ummatu muxamed baa ugu horraynaysa iyagaa loogu hor xisaabaya iyagaana markaa jannada ugu horraangelaya ummatu muxamed yani nabi maxamed ummadiisa calayhi salaatu wasalaam marka annaasu lana tabac inagay tabac inoo yihiin buu yidhi yuhuuddu waa hadan berri ayaa maalintoodu tahay wanasaara bacda hadin yani ummatu muxamedna waa yowmu ljumuca yani maalinta markaysa waxaa loo fadilay yani yowm ljumuca weeye waana ta markaysa waa maalinta fadliga badan ee maalmaha ugu fadliga badan waatuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam khayru yowmin talacat fiihi shamsu yowmu ljumuca maalin qorraxi soo baxdo waxaa ugu khayr badan maalinta jumcada ayaa ugu khayr badan ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi masaa'il badan oo kalena waa isku khilaafeen fahada allahu aladiina aamanuu lima ikhtalafuu fiihi min alxaqi biidnih allah wuxuu ku hanuuniyey kuwa mu'miniinta waxay isku khilaafeen eh, oo xaqa ka mida ayuu ku hanuuniyey biidnih iraadadiisa iyo markaysa markaa mashii'adiisa qadariga ah iyo idankiisa sharciga aba yacni idniga ilaahay loo tiiriyaa wuxuu noqdaa idni qadari a iyo idni sharci a ah labadaba waa u dhacaa marka waxa weeye sharci ahaanna waa u caddeeyey yacni markaa sida xaqu yahay qadar ahaanna ilaahay waa waafajiyey mu'miniinta waa waafajiyey yacni markaa waa salansiiyey hidaayadii intuu siiyey buu tawfiiqiisiiy oo waafajiyey allahna cidduu doono waa hanuuniyaa oo wuxuu ku hanuuniyaa waddo toosan ayuu marka ku hanuuniyaa kaana annaasu ummatan waaxida kaana annaasu dadku waxay ahaan jireen ummatan ummad bay ahaan jireen ummaddaasoo waaxidatan keliya oo cala aliimaani iimaanka iyo islaamnimada ku sugan fakhtalafuu way iskhilaafeen waxay isku khilaafeen bi an aamana bacdun wa kafara bacd inay qaarkoodna rumeeyeen qaarkoodna gaaloobeen fabacasa allaahu nabiyiina wuxuu allah soo diray oo soo saaray nebiyadii calayhim assalaam ilayhim yacni dadka ayuu u soo diray mubashiriina xaalay bushaaraynayaan ayuu soo diray waxay u bushaaraynayaan man aamana biljanna kii rumeeyey jannay ugu bushaaraynayaan wa mundiriina iyo xaal ay digayaan man kafara binnaar kii gaaloobay ay naar uga digayaan wa anzala macahum alkitaab wa anzala waa soo dejiyey allah macahum iyaga la jirkooda alkitaaba nebiyada la jirkooda alkitaaba jinsiga kitaab ayuu soo dejiyey bimacna alkutub kutubtii ayuu soo dejiyey marka wuxuu ku tilmaamayaa ashu inay jinsiyo tahay oo kitaab mufrad mufradba ha ahaadee jinsal kitaab u dhacayso ashaa jinsiye ah jinsigaa kitaab markaa wuxuu ku rumoobayaa kutubtu allah soo dejiyo o dhan buu ku rumoobayay kutubtu allah soo dejiyo o dhan ayuu ku rumoobaya hadday tahay kuwa laynoo magacaabay yacni markaa iyo hadday tahay kuwaan laynoo magacaabinoo magacooda laynoo sheegin yacni qur'aanka iyo tawraad iyo injiil iyo zabuur iyo suxufu muusa iyo suxufu ibraahim kullu daalika waa soo gelayaan kutubta kale aan laynoo magacaabinna waa soo gelayaan ilaa rasuullada qaarna waa laynooga qisaado waa laynoo sheegay qaarna laynoogama qisoono laynooma sheegin badankana laynooma sheegin oo laynooma magacaabin waajibkuna waxay tahay nebiyada ilaahay oo dhan in la wada rumeeyo kuwa laynoo magacaabay iyo kuwaan laynoo magacaabinba waa in la rumeeyaa kuwii laynoo magacaabay nebiyadii laynoo magacaabay si mufasala waa in loo rumeeyaa cala sabiili tacyiin loo ictiqaadiyaa loo rumeeya kuwaan laynoo magacaabinna waa in loo rumeeyo cala sabiil ijmaal oo layahay nebiyada ilaahay uu soo diray oo dhan waan wada rumaynaya bilxaqi wuxuu ku soo dejiyey bilxaqi xaq buu ku soo dejiyey mutacalliqun bianzala anzala ayay ku tacalluqdaa anzala ayay ku tacalluqdaa marka waxay noqonaysaa jaarka iyo majruurka anzaluu ku tacalluqa calaa haada marka sidaa loo laqbeeyo lama xaalaynaayo laakiin haddii la yidhahdo waa la xaalaynayaa waxay noqonaysaa multabisan oo la qadaraayo ayaa markaa waxban ay ku tacalluqaysaa marka wejigaasina waa jiraa wa anzala macahum alkitaab waa soo dejiyey allah jinsiga kitaab buu soo dejiyo kutubtii allah oo dhan ah bilxaqi xaalay xaq ku dheehan yihiin buu allah soo dejiyey liyaxkuma bihi wuxuu u soo dejiyey liyaxkuma si uu xukumo ay huwa allah bihi ay bilkitaabi uu ku xukumo bayna annaasi dadka dhexdooda ama weji labaad liyaxkuma si uu xukumo nebi kastaaba bihi kitaabka ugu xukumo labada weji waxaa sheegayaa jamalka ayaa sheegaya xaashiyada futuuxaadka labada weji waa tilmaamaya oo wuxuu leeyahay damiirka qarsoon ee ficilka ku qarsoon wuxuu aqbalayaa in allah loo celiyo iyo in afraadda jamaca nebiyada loo celiyo yani markaa naxwu haada khulaasadeedu saasaa macnuhu dhacayaa isagoo samiin alxalabi ka soo naqlinaya haddii la yidhaahdo nebiyada haddii loo celiyo jamac weeye nebiyaduna waxay noqonaysaa afraadda jamacaas ayuu u noqonayaa liyaxkuma kullu nabiyin bikitaabihi khulaasada samiin alxalabi sheegay saaxibulfutuuxaatna ka soo naqliyey waa saas mulla caliy alqaari iyo qurdubigu waxay yidhaahdeen faacilku wuxuu noqonayaa kitaabka ayuu noqonaya mulla caliy alqaari wuxuu xaashiyadiisa ku odhanayaa qowluhu bihi ay liyaxkuma alkitaabu bilxaqi suu kitaabku xaqa uga xukumo qurdubiguna wuxuu odhanayaa liyaxkuma musnadun ila alkitaabi fii qowli iljumhuur liyaxkuma waxay musnad u tahay oo loo tiirinayaa oo yacni markaa faacilkeedu noqonayaa kitaabka ayuu noqonaya sida jumhuurku ay qabaan dabeedna wuxuu yihi saas waana majaaz oo haada kitaabuna yantiqu calaykum bilxaq waatuu allah yidhi marka marka kitaabka lagu xukumo waxay ka dhigantahay tahay kaannahu inuu kitaabku xukumaayo ah. markaasuu deedna qiil kale soo naqliyo wuhi waqiila liyaxkuma kullu nabiyin bikitaabihi waayahay yahay wa anzla macahum alkitaaba bilxaqi liyaxkuma bihi bayna annaasi liyaxkuma si uu kitaabku u kala xukumo bihi ay bilxaqi uu xaq u kala xukumo bayna annaasi dadka dhexdooda ama allah u xukumo wejiga kaleba fii ma ikhtalafuu fiihi waxay isku khilaafeen uu ku kala xukumo oo min addiini diin ah ama diinka ka mid a waayo diinka dee iskumay wada khilaafin marka waxa weeye tabciid iyo bayaan bay labadaba aqbalaysa wama ikhtalafa fiihi iskumay khilaafin marka waxa yani marka ay fi diini diinka iskumay khilaafin ila aladiina uutuuhu kuwii la siiyey mooyaane ay alkitaaba ay uutuu lkitaaba kitaabka la siiyey fa aamana bacdun waa rumeeyeen qaar wa kafara bacdun qaarna waa ka gaaloobeen waxay isku khilaafeen min bacdi maa jaa'athum albayinaatu markii xujooyinka cadcad iyo daliilada cadcadi u yimaadeen dabadeed alxujaju aldaahiratu cala altawxiid xujooyinkii daahirka ee muuqanaayey ee ku tusinaayey markaa tawxiidka markay u yimaadeen dabadeed bay iskhilaafeen wa min min waa biqasdi lafdihaa iyadaa laga khabraya oo mukhbaru canhu ah biqasdi lafdihaa mubtaday markaa noqonaysa wa min min mutacalliqatun bikhtalafa waxay ku tacalluqdaa ikhtalafay ku tacalluqdaa wa hiya minta iyo wamaa bacdaha waxa ka dambeeyaaba muqadamun cala alistisnaa'i fi lmacnaa waa mid istisnaha laga hormariyey xagga macnaha xagga lafdiga ma aha xagga macnaha waa mid laga hormariyey oo si aan markaa tacadud uga dhalan bay yidhaahdeen istisnaagu u tacadudo istisnaaga mufaraqina ma tacadudo ayaa loo yidhi waxa weeye waa muqadamun cala alistisnaa'i fi lmacna haddii marka aanu yani markaa la horraysiin lahayn oo la odhan lahayn xagga macnuhu ka horeeyaana waxay noqon lahayd yani markaa kaannahu intanba laga soo reebaayo ila aladiina uutuuhu ila min bacdi maa jaa'athum albayinaatu ila bagyan baynahum saasoo kale macnuhu ka dhigmi lahaa saasoo kale ayaa macnuhu yani marka waxaa noqon lahaa waayahay waxaa kaloo jira culammadu waxay yidhaahdaan alistisnaau bacda alnafyi isbaatun istisnaaga nafyi ka dambeeya wuxuu noqdaa musbat marka hadalka hore waa manfi wama diinka iskumay khilaafin ila aladiina uutuuhu kuwii la siiyey mooyaane kuwii la siiyey waa isku khilaafeen waa isku khilaafeentaas la soo reebaayo ilaa waxaa la soo reebaya wuxuu noqonayaa yacni xukunka waxa hore u sugnaaday xukun diya ayaa u sugnaanaya ka la soo reebaayo alistisnaau bacda nafyi ihbaatun ikhtilaafku manfi buu ahaa waxa istisnaaga ka dambeeya ikhtilaafku musbat buu noqonayaa ikhtilaafkaa musbatka noqonaya ee la odhanaayo ila aladiina uutuuhu kuwii la siiyey mooyaane kuwaas iyagu way iskhilaafeen maxay iskhilaafeen min bacdi maa jaa'athum albayinaat markay xujooyinka cadcad iyo daliilada cadcadi u yimaadeen dabadeed bay iskhilaafeen bagyan baynahum xaasidnimo dhexdooda ah iyo xadgudub dhexdooda ah daraaddeed bayna isu khilaafeen macnuhu waa waadix baqyan min alkufaari waa xadgudub markaa gaalada ka dhacaya daraaddeed bay isu khilaafeen baynahum iyaga dhexdooda mafcuulu lahu bay noqonaysaa baqyan ay libaqyin baqyigana waxaa laga tilmaamaya waa xaasidnimada iyo markaa ilaa waxba laysuma oggola waxay markaa yuhuudi u beenisay ee uga gaalowday ciisa bnu maryam ee ula collowday waa xaasidnimo ay xaasidayso waxay uga gaaloobeen yuhuudi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa xaasidnimo ay xaasidayaan oo ay leeyihiin markaas siduu reer banu israa'iil uga soo bixi waaye nebiga soo baxaya ow carabtaanu necbaynay uga soo baxay markaa dabeedna markaa sidaasay markaa u xaasidayeen oo ula colloobayeen fahada allahu aladiina aamanuu lima ikhtalafuu fiihi min alxaq fahada allaahu allah waa hanuuniyey aladiina kuwii aamanuu rumeeyey lima ikhtalafuu fiihi waxay isku khilaafeen ayuu ku hanuuniyey fiihi gudihiisa ay isku khilaafeen oo min alxaqi xaq ah min lilbayaan mintuna bayaaniye weeye minta bayaaniyadii daabit bay leedahoo ismawsuul iyo sadrusilihiisii oo wada socda mawdica haddii la dhigi lahaa macnuu sax buu noqonaya lima ikhtalafuu fiihi alladii huwa alxaqu marka alladii huwa alxaqu haddii la odhan lahaa macnuhu wuxuu noqon lahaa waadix calaa haada waxay noqonaysaa daabitka markaysaga minta bayaaniyadii leedahay weeyaan fajtanibu rijsa min alawthan alladii huwa alawthan alladii huwa alawthan bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen mintu waxay kaloo aqbali kartaa tabciid oo min alxaqi xaqa ka mid ahaaday waayo ashya xaqa ka mida isu khilaafeen wixii ay isku khilaafeen baana laga tilmaamaya biidnihi ilaahay idankiisa ayuu ku hanuuniyey iraadadiisa iyo doonistiisa iyo amarkiisa ayuu allah ku hanuuniyey ay biiraadatihi yacni doonistiisu allah ku hanuuniyey oo wuxuu waafajiyey yacni markaa tawfiiqdii ayuu siiyey oo hanuunka iyo xaqa ayuu waafajiyey nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku ducaysan jiray marka waxa weeye qiyaamu leylka u kaco istiftaax uu akhrin jiray waxaa ku jiray ihdinii lima khtulifa fiihi min alxaqi inaka tahdi man tashaau ila siraatin mustaqiim ya wuxuu ku ducaysan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahu igu hanuuni wixii la ysu khilaafay ee xaqa igu hanuuni sida saxda ah yacni markaa igu hanuuni sidaasuu ilaahay ka baryi jiray marka waxa fiican in hidaayada ilaahay laga baryo hidaayada allah baa bixiya baryada hidaayada allah laga baryayana waa in la farabadiyaa waana ducada inoogu badan waayo ragcad kastaynu tukanno maxaa ku sugan ihdina asiraata almustaqiim ilah waddada toosanna u hanuuni salaadka ah, ragcad kastay ku jirtaa fii kulli ragca ya marar kaloo ziyaada a ah, qofku ilaahay markuu weydiistana waxay noqonaysaa iyaduna markaasaa si la-eg bay noqonaysaa inay sii farabadato badato ayay noqonaysaa ducooyinka kale salaadaha lagu akhrinayo qaarkoodna waa ku jirtaa hidaayada in ilaahay laga baryaayo hidaayada in allah laga baryaayo culammadu waxay yidhaahdeen ruuxu marka waxa weeye mas'ale kasta wuxuu uga baahan yahay hidaayo hidaayadu waxa weeye mar waxay tahay islaamnimada qofka in lagu hanuuniyo inuu soo islaamo diinka islaamka qaato taasi waa markaa taguud wey ya haddana sunnada in lagu hanuuniyo oo bidcadii laga ilaaliyo sunnada la waafajiyo iyaduna waxa weeye waa waa hidaayo nooc kastoo bidcoo laga badbaadiyaa waa nooc hidaaya oo sunnada la waafajiyo macaasida iyo dembiyada in laga badbaadiyo waxa weeye iyaduna waa hidaayo waa nooc kaleo markaysa markaa hidaaya masaa'isha la ysku khilaafay sida sawaabkaa in la solonsiiyo la waafajiyo waa hidaayo marka waxay culammadu yidhaahdeen yacnii baahida qofku u qabo cuntada iyo cabbitaanka waxaa ka badan hidaayada iyo cilmiga baahida marka uu qabo oo dee wakhti kasta iyo saacad kasta iyo amin kasta mar kasta waa u baahanya mar kasta waa u baahanya ya qulubtu waa taqallubaysaa waa gedgedoomaysaa shaydaankii wasaawis buu ku soo tuurayaa ya saasuu marka ma fadhiisanaayo ma joogayo ya intaasu marka waxa weeye yacni qalbiyada intuu maaseeji ku soo ridayaa maaha moobilkoo keliya qalbigu sidaa ugu tuurayaayo markaysa markaa saasuu ugu daldalaya ya de waxa weye way farabadan waxa ku soo dhacaya qulubtuna waa gadgadoontaa alqalbu ashaddu taqalluban min alqidri ida istajmacat khalayaanaha xadiis waxaa ku soo aroortay sheekh albaani quweynaayo yacni qalbigu waa ka gadgadoon badan yahay dheriga yacni dheriga markuu karkiisa dhammaysto ee kulansado siduu waxa ku jira u karayaan oo u gadgadoomayaan si ka daran baa qalbigu u gadgadoomaya si ka daran ayaa qalbigu u gadgadoomaya ya in alquluuba bayna usbacayn min asaabic araxmaan yuqallibha kayfa yashaa marka dee ilaaha qalbiyada gadgadiyaya ee qalbiyada markaa isagu yacni mulkiya ee isagu maamulaya ee isagu hidaayada bixiya waa in hidaayadii laga barya oo mar walba hidaayada ilaahay la weydiista ya waxyaalaha naaficee qofka anfacayana waxaa ka mid a walaalihiisa mu'miniintae ka maqan inuu hidaayada ugu duceeyo si isagana hidaayadu ugu sugnaato oo isaguna hidaayadii uu helo wallaahu yahdi man yashaau ilaa siraatin mustaqiim wallaahu allah yahdi waa hanuuniyaa man yashaau kuu doono hidaayatahu hanuunkiisa u doono mafcuulkiibuu kuu qadaray waayo yashaau sida badan mafcuulkeeda waa la xadfaa oo waa la gooyaa lama sheego mafcuul bayna qaadataa ya waxaa laga garanayaa siyaaqa ayaa laga garanayaa yacni mafcuulka yashaau ay yeelanayso marka yahdiida hore ayaa ku tusinaysaa yacni marka inay tahay mafcuulkii halkaasoo kale laga soo qaadanayo iyadaa daalli u ah ya wallahu yahdi man yashaau hidaayatahu ay an yahdiyahu hidaayatahu yacni ku ilaahay ilaahay waa hanuuniyaa ku doono inuu hanuuniyo ayuu hanuuniyaa ilaa siraatin mustaqiim wadda toosan intii ka ahaatuu ku hanuuniyaa dariiqi alxaqi dariiqa xaqa ah ayuu allah ku hanuuniyaa kuu doono hidaayaduna waxay u qaybsantaa hidaayat lbayaan waalirshaad waaltacliim iyo hidaayat tawfiiq labada nooc baa ugu muuqad badan bacdu ahlicilmi waxay yidhahen afar nooc baa hidaayadu u soo aroortay oo ay u timi hidaaya waxaa weye hidaayada ilhaamka ah oo qofka markuu ilaahay abuuro yani waxa weeye waa hanuuniyaa ya marka hidaayadaasi waa hidaayatulilhaam weeye waa tii ilhaamka ahayd oo masaalixdiisa iyo danihiisaa lagu hanuuninaya masaalixdiisaa lagu hanuuninaya ilmaha yar markuu dhasho yaa baray naaska in la jaqo ya haddii aynu is odhan lahay innagu ka dhaadhiciya jaqitaanka naaska la jaqaayo si kastaynuugu sharaxno sharaxeed waxba kama tareen ya yacni afka ku qabo carabka ku qabo dabeed markiisa waxa nuug yani marka waxa sidaas marka waxa dheh yacni intee dhaqdhaqaaqayso marka waxa weye uu naas ka shaqayo ya caanaa kaaga soo dhacayay markiisa waxa nuug yaa ka dhaadhiciyey allah baa ku hanuuniyey waa hidaaya ya neefka yari markuu dhasho yacni waxa weeye hooyadii ridii dhashay ama marka waxa weeye markaa eh, hashii dhashay xabkan ku yani markaa saaran ee nakaskii ku xidhaya iyadaa ka dhammaynaysaa ya waa ka leefleefaysaa dabeed markaysa waxaa neefsigii iyo wixii o dhan baa u bannaananaya hadda maarata in yar dabadeed markuu yaro kaco in yar dabadeed markuu yaro kaco halkan addimadiisa addimada markaysa marka waxaan yani eh, yani marka neefka yani dhalay ayuu marka adimada marka ayuu marka leefleefaya siduu leefleefayo ayuu markaysa marka wuxuu gaaraya naaska naasuu u tegaya yaa u sheegay naasa laqadjaqaa jira oo caana kaaga imanayaan yaa u sheegay man callam allah baa baray waa hidaaya waa hidaaya siduu marka u socdo ayuu dabeedna marka waxaa naasihii jaqayaa ou marka waxa nuugaya naasihii buu jaqaya ou nuugaya aladii khalaqa fasawa waladii qadara fahada hidaayadaasi waa hidaayat ilhaam waa hidaayadii ilhaamka nooca labaad waa hidaayada bayaanka iyo irshaadka iyo tacliimta waa barista hidaayada ku saabsan walikulli qawmin haada wa inaka latahdi ila siraatin mustaqiim waa hidaayadii bayaanka iyo tacliimta iyo caddaynta nooc saddexaad waa hidaayada tawfiiqda waafajinta markaysa waxa la waafajinaayo inaka tahdii man tashaau ila siraatin mustaqiim inaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa yacni waxay ku saabsan tahay waa hidaayadii yani marka waxa tawfiiqda marka ahayd addomaarka hidaayada ugu dambaysa waa hidaayada lagu hanuuninaayo jannada ama naarta meeshay ka gelayaan waa hidaayada marka ugu dambaysa oo waxa weeye yacni lagu hanuuninayo yacni guryahoodii ay gelayaan baa lagu hanuuninaya markaasa mid waliba gurigiisii atay marka ay yidhaahdeen saxaabada qaarkood markay sheegayaan carafaha lahum maca lafdatulhidaayana waa soo aroortay mawdicyada qaarkood waa soo aroortay waatay yidhaahdeen yacni midkiin gurigiisa siduu u yaqaano si ka badan baa manzilka ama guriga uu jannada ka gelayo naartuna waa la mideen yacni markaa uu u garanayo kaanahu inuu yaqaanay gurigiisa waa ka garanaya waa ka yaqaanaa guryaha kale waa lagu hanuuninaya allah waxau yidhi am xasibtum an tadkhulu ljannata walama yatikum mahalu aladiina khalow min qablikum am xasibtum bal axasibtum ka soo guurtaase miyaa u malayseen an tadkhuluu ljannata jannada inaad gelaysaan miyaa u malayseen walamaa yaatikum yadaanu idin imanin weli waa idin iman doonaaye mathalu aladiina kuwii wax la mida khalow min qablikum yani yacni wixii u yimi kuwii idinka horreeyey wixii u yimi wax la midi yadaanu idiin iman oo bimacnaa masaa'ibkii iyo mixankii iyo imtixaanadii ummadii hore lagu salliday mid la mid iyadayna idin haleerin oo idin imanin ma inaad janno iska gelaysaan baa moodaysaan massathum alba'saa'u waaddaraa maxaa kuwa haleelay massathum waxaa haleelay alba'saa'u dhibaata ayaa haleeshay xagga xoolaha ah faqri iyo cayn ayaa haleeshay waaldaraa'u dhibaata ayaa haleeshay xagga jidhkooda ah oo xanuunna ah wa zulziluu waa la gilgilay waa la ruxay xataa yaquula alrasuulu ilaa uu rasuulku ka odhanaayey waaladiina iyo kuwii ay odhanayeen aamanuu rumeeyey macahu rasuulka la jirkiisa rumeeyey ama macahu rasuulka la jirkiisa ay odhanayaan labada waje oo ay banneeyeen culammaduy mataa nasruullah goormuu ahaaday nasrullaahi nasriga ilaahay ama mataa ya'tii goormuu imanayaa nasrullaahi nasriga ilaahay iyo guusha ilaahay iyo farajka ilaahay goormuu imanayaa alaa ina nasra allaahi qariib baraarugaay nasriga ilaahay qariibun waa dhow yahay oo goortuu imanayay waa goor dhow wey aayaddan allah wuxuu inoo sheegayaa in dadka ahlu iimaanka la imtixaano oo waxa dadka loo abuuray ee dunyada loo keenay waa imtixaan aladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala marka maadaama imtixaan loo keenay masaa'ib iyo mixan iyo imtixaano iyo dhibaatooyin ayaa mu'miniinta lagu imtixaani jiray si loo eego sabirkooda iyadoo ilaahay ogyahay siday yeelayaan iyo waxay samaynayaan ayaa haddana waxaa la rabaa inay ka dhacdo oo iyagu ay la yimaadaan sabirkii inay la imanayaan oo laga abaalmariyo oo laga sawaabinayo oo laga ajarsiiyo iyo inay ka tegayaan oo kufrinayaanba oo dabeedna markaysa waxa lagu ciqaabo imtixaankii baa markaysa markaa ku imanaya yani markaa suwar siyaalo kala duwan buu ugu imanaya marka imtixaanka marka waxa dadka mar waxa lagu imtixaanaa nicamka ayaa lagu imtixaanaa nicmooyinka adduunya marna waxaa lagu imtixaanaa masaa'ibka niqamka dhibaatooyinka lagu imtixaana labada nooc mid walba waa imtixaan wanabluukum bishari waalkhayri fitna ya marka waxa weeye marka nicmooyin la siiyo waxaa la eegayaa inay ku shukri dhaqaan iyo in kale marka yacni masaa'ib iyo dhibaatooyin lagu imtixaanana waxaa la eegayaa inay ku sabraan iyo in kale taasaa la eegaya taas ayaa la eegaya marka ummadii hore waxa weeye waa waa la gilgilay oo waa la ruxay yacni noocyo balaa ah oo dhibaatooyinaa ah lagu imtixaano lagu ruxay ilaa marka waxa ay raagsadeen nasrigii iyo farajkii xataa yaquula alrasuulu waladiina aamanuu macahu mataa nasru ullah ilaa ay ka odhanayaan yacni rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo mu'miniinta wehelisaaba iyagoo raagsanaya nasriga ilaahay ay odhanayaan goormuu ahaanaya nasriga ilaahay ay sidaa odhanayaan shaki u odhan maayaan ay ka shakinayaan waxay u odhanayaan istibtaa'an sida mufasirku waa kuu tilmaamaya laakiin shaki kama aha ay ka shakisan yihiin waxa weeye yacni mixankii imtixaankii wakhtigii ku dheeraaday deedna ay raadsadeen nasriga ayaa laga tilmaamaya saasaa looga jeedaa marka adduunyadani daaru nicma ma aha meel dadka in loogu nicmeeyo lagu raaxaysto loogu talagalay ma aha raaxa waxay taallaa jannay taallaa raaxa raaxo shannay taallaa laakiin adduunyadu waa daar imtixaan weeye waa daar imtixaan waa meel la ysku imtixaanayo saas aawadeed qofku waa inuu sabraa dhibaatooyin baa ku imanaya dhibaatooyinku waa inuu sabraa u dulqaataa waa inuu markaa waxba sabraa adkaystaa oo ogaadaa dhibaatadani xataa dantiisa inay tahay ya oo dhibaatada ayaaba dantiisu ku jirtaa yacni waxa weeye dembigii baa laga daadinayaa aakhiru ku xasuusanayaa kibirkii iyo isla weynidii baa ka baxaysa qofka markaan dhibaataba taaban weydo wuxuu ku dhacayaa duqyaan inuu xadgudbo kibro isla weynaado cirkaa isla maro ya laakiin markuu xanuunsado markuu dhibaatoodo markay dhibaatooyin ku dhacaan xaaladda caynkaas ah wuxuu garwaaqsanayaa dacfigiisa iyo taagdarradiisa taasuu markaa waxba garmaya taas ayuu garanaya markuu garto markaysaga dacfigiisa iyo taagdarradiisa yacni waxa weeye sharcigu usoo noqonaya toobadkeenka iyo allah inu baryo ya wuxuu ismoodayey wixii meesha waa ka baxaya meesha waa ka baxaya dembina waa lagaga daadinaya marka waxa weeye dee mixankan iyo imtixaanadan waxaa ugu jira faa'iidooyin baa ugu jira faa'iidooyin ayaa ugu jira qad yuncim allahu bilbalwa wain cadumat wayabtali lahu bacd alqawmi binnicami wayabtali lahu bacd alqawmi binnicami ilaahay wuxuu ku nicmeeyaa wakhtiyada qaarkood balaayooyin balaayooyin buu nicmo ahaan u bixiyaa hadda waa balaayo waa musiibo waa xanuunno waa dhibaatooyin waa dhibaatooyin haleelayo dadku jeclaa markaysa ay ka baxaan ay ka dhintaan yacni maxaa ubada maxaa waalida ah maxaa saaxiba ah maxaa aswaaja ah ya waxaa lagu imtixaanaa faqri waxaa lagu imtixaanaa dhibaatooyin waxaa lagu imtixaanaa waxyaalo kale waa inuu ruux ogaadaa dadka dhibaato badan inay jiraan unduruu ilaa man huwa asfala minkum wala tanduruu ilaa man huwa fawqakum waxaa eegtaan cidda idinka hoosaysa eega cidda idinka sarraysa ha eegina cidda idinka nicmada badan idinka ladnaanta badan ha eegina waxa adduunya hadday ku saabsan tahay cidda kaa liidataa la eegaa haddaad xanuunsanayso cidda kaa xanuunka daran baa la eegaa haddaad laxadla'dahay cidda labada lixaad la eeg cidda saddexda lixaad la eeg haddaad bukaan soco tahay kuwa aan jiifka ka kici karin eh, kaadida laga qaadayo eeg kuwa marka waxa weeye aan fadhiisan karayn eeg ya haddaad hal xanuuno markaysa marka laga caalwaayo qabto kuwa markaysa marka waxaa intaasoo xanuuno kala duwan oo laga caalwaayo qaba ay ku kulmeen ya waxa lagu wuxuu markaysa hadduu doono waxa weeye waa taajir dadka ugu taajirsan oo ugu xoolo badan haddana waxa weeye markaa xoolihii kuma nicmaysan karo yacni waxa weye intaasoo xanuunoo kala duwan buu qabaa isku liddi ah markaasaa waxa weeye kaasi waxaasuu ku kicinaya kan kale waxaan kalaa ku kicinaya kan kale yacni nicamkii dhibaatooyin badan baa laga yaabaa in lagu imtixaama marka waa inuu ogaadaa inuu daartan waxa loo keenayba marka hore waa imtixaan imtixaanadanna waa isaga dantiisa qad yuncimu allahu bilbalwa wain cadumat ilaahay waa ku nicmeeyaa balaayo haba weynaato balaayadaasiya wayabtali lahu bacd alqowmi binnicami dadka qaarna ilaahay wuxuu ku mashaqeeyaa oo uu dhibaato kaga dhigaa yacni nicmooyinkii nicmooyin adduunya la siinayaa nicmadii baa uga daraysa nicmadii ayaa uga daraysa oo ku noqonaysa musiibo intay iska ladnayd oo iska roonayd oo cibaadaysan jirtay oo salaadda tukan jirtay oo markuu ilaahay xoolo siiyey ama madaxnimo siiyey ama magac iyo maamuus siiyey yacni ka dhaqaajiyey ya yani markii waxa weeye loo nicmeeyo uu nicmo helay adduunyo ayuu marka waxa weeye sharcigiiba ka tegey oo kibray oo dadku la noqdeen qudhaanjo oo kale ya markaasaa laga yaabaa rabbiba inuu ka kufriyo oo kaba gaaloobo hadda ma aragta marka waxa weeye qofku waa inuu sabraa sabir ogaadaa adduunyada waxa lagu noolanaya waqti kooban waa ayaam macduuda yacni waxa weeye waa meeshii aakhiro loogu camal falayay ya addunya masracatu alaakhira waa beertii aakhiro wuxuu qofku adduunyada ku beerto ayuu aakhiro ku goosanaya wax kastooo dhibaato oo kugu dhacana haddaad ku sabirto waa laga ajar siinaya yacni dembina waa lagaga daadinaya hamiga kugu yimaada murugada kugu timaada cabsida kugu timaada argagaxa kugu yimaada hamiga iyo hamiga kugu yimaada werwerka yacni waxa weeye xumadda iyo dhibaatada xanuunnada kullu dalika waxa weeye waxay yihiin yani qofka markaysa markaa dantiisa wey dantiisa weeyaan waaynu markaa ogaadaa yani sawaab badan in lagu hela waxaa xadiiska nebiga ku soo aruuray calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa aakhiro marka la tago dadkii ahlulcaafiyaha ahaa ee adduunyada markaa caafimaadka iyo ladnaanta iskaga haystee masaa'ib badana ayna ku dhicin aakhiro markay tagaan waxay jeclaystaan in jirkooda la googoyn lahaa markay adduunyada joogeen ana ajsaadahum qurdat bilmaqaariin lima yarawna min sawaabi ahli ilbalaa ya waxay u jeclaysanayaan u tamaniyayaan markay adduunyada joogeen in jidhkooda la jarjari lahaa ee la googoyn lahaa waxay u jeclaysanayaan lima yarawna min sawaabi ahli ilbalaa ajarka weyn ee dadkii balaayooyinka iyo masaa'ibka u saaxiibkaha la siinaayo markay arkaan bay is odhanayaan alla ajarkaasoo kale ay hesheene marka adduunyada joogteen ya ma caafiyada laydinka qaado jirkiina la jarjaro oo la googooyi oo masaa'ib laydinku imtixaano oo xanuunna laydinku imtixaano oo jirkiinaba la jarjaro allah waxa uu yidhi am xasibtum an tadkhulu ljanna wanazla fii jahdin asaaba almuslimiin waxaa ku soo degay yacni mashaqo iyo dhibaato muslimiinta haleeshay waxaa ku soo degay isagu nuzuul halkan ku asaxay lama hayo laakiin mufasiriinta qaarkood waxay yidhaahdeen yani masaa'ibun muslimiinta qaarkood ku dhacay ama maalintii khandaq ha noqoto ama maalin kaleba ha noqotee ayaa markaysaga markaa ay ku soo degtay yidhahdeen wa nazala fii jahdin waxaa ku soo degay mashaqo iyo dhibaato asaaba almuslimiina muslimiinta haleelay waxaa ku soo degay sababtiisa aayaddan am xasibtum an tadkhulu ljanna bal axasibtum amtu waa munqaico amtu munqaica markay tahay bal iyo hamsatulistifaam wada socda baa lagu fasiraa mm, mutasiliya munqaica loo qaybiya am xasibtum bal a xasibtum ka soo guurtaase ma waxaa u malayseen an tadkhulu ljannata inaad jannada gelaysaan miyaa u malayseen walammaa yatikum yadaanu idiin iman walam ya'tikum aanu idiin iman lamaada wuxuu ku fasiray lam waxay iskaga mid ka yihiin xagga nafyiga iyo jasmiga mudaarica ay jasminayaan laakiin furuuq baa udhaxaysa furuuq baa u dhaxaysa lamaadu waxay faa'iidaynaysaa waxaa ka mida in shaygaasi weli ilaa wakhtigan aanu dhicin in la tilmaamaayo laakiin tawaqucna waa laga qaadanaya inuu waxa weeye laakiin dhici doono ma iman laakiin waa iman doonaa baa macnuhu udhacay walammaa yaatikum yadaanu weli idin iman waa idin iman doonaayo mahalu aladiina khalow min qablikum ay shibhu maa ata aladiina wax la mida wixii u yimi kuwii khalow min qablikum idinka hortiin tegey wixii u yimi wax la mida yadaanu idin iman inaad janno gelaysaan miyaa u malinaysaan kuwa idinka horreeyo min almu'miniina mu'miniin ahaaday oo min almixani imtixaanna ah ama min almu'miniina muuminiinta ka mid ahaaday oo min almixani imtixaanna ah fa tasbiruu oo aydan sabrin kamaa sabaruu siday u sabreen oo kale aydan u sabrin fa tasbiruu waxay ku cadfan tahay yatikum bay ku cadfan tahay walamaa yatikum ay lam yatikum milu maa ataahum walam tasbiruu sida futuuxaadkuba caddaynaya marka waxa weeye waxay ku cadfan tahay yacni markaa lamaa ficilka ay gasheen majzuumka bay ku cadfan tahay fatasbiruu ay falam tasbiruu oo aydaan sabrin kamaa sabaruu siday u sabreen oo kalena aydaan u sabreen inaad janno iska gelaysaan miyaa u malanaysaa massathum waxaad haleeshay massathum waxaad taabtoo haleelay jumlatu musta'nafa waa jumlo la bilaabanayo waa jumlo cusub oo la bilaabanayo oo mubayinatun limaa qablaha waxa ka horreeya ay sii bayaaminaysaa sii caddaynaysa waxa ka horeeya ayay bayaaminaysaa cadaynaysa bayaankana wuxuu noqonayaa bayaan yani markaa balaaqiya buu noqonaya istinaafka marka la sheegaayo waxaa loo qaybaya istinaaf naxwi iyo istinaaf yani balaaqi ama bayaani istinaafka naxwiga ahi waa kaan hadalka waxba ka horreyna isaga marka waxawa yani awalan laga bilaabanayo istinaafka marka waxaa balaaqada qolyaha balaaqiyiintu ay sheegaan waa istinaaf su'aal muqadara ka horrayso kaannahu in la yidhi kuwaa hore maxaa u yimi markaasaa la yidhi massathum alba'saau waaddaraa massathum waxaa haleelay alba'saau dhibaato xagga xoolaha ah wadaraa'u iyo dhibaato xagga jidhkooda ah labadu waa dhibaato laakiin midna xoolahay ku saabsantaho waa faqriga iyo caydhnimada midna waxay ku saabsantahay badanka iyo jidhka oo waa xanuunnada jumlatun mustaanafatun waa jumlo la bilaabanayo mubayinatun caddaynaysa limaa qablaha waxaa ka horreeya caddaynaysa alba'saau shiddat alfaqri waa caydhnimada daran iyo faqriga daran waadaraa'u addaraana almaradu waa xanuunka wazulziluu waa la gilgilay ama waa la ruuxay uscijuu waa la gilgilay bianwaaci ilbalaa waxaa lagu gilgilay noocyada markaa balaayooyinkaa lagu gilgilay balaayo noocyadeeda kala duwan ayaa lagu gilgilay xataa yaquula arasuulu ilaa rasuulku ka odhanaayo waaladiina aamanuu macahu yaquulu iyo yaquula labadaba la akhriyo waa laba qira oo sabciya binnasbi waalrafci yacni nasbo eh, xaalay ku sugan tahay iyo rafcaharay ku sugantay xataa yaquulu iyo xataa yaquula waana shay maadiyaa looga jeedaa hadda oo dhacay laakiin midna waxa weeye waa la rafcinayaa oo waxay noqonaysaa xataadu yani marka ibtidaa'iya noqonaysa midna waxa weeye waa waa la nasbinaya oo waxay noqonaysaa yacni kaannahu laleeyahay ilaa uu ka odhanaayo ilaa uu ka odhanayay marka yacni macno marka waxa weeye laga tilmaamaayo yacni si ay marka haayo oo kale u tahay marka waxa nasbo iyo rafco marka ficilku wuxuu u dhacayaa macno maadi buu u dhacayaa kolleyba shayganna waa shay tegey laakiin waxa weeye marka la rafcinayo iyo marka la nasbinaayo ficilkii waxaa laga dhigay mustaqbal oo mudaaric baa laga dhigay xagga lafdigiisa xagga macnahana maadi buu u dhacayaa maadi ayuu u dhacaya marka waxa ka dambeeya nisbada waxa ka horeeya markuu u yahay mustaqbaloo kale markiisa marka uu yahay walow iminka mustaqbal yaanu ahaana yacni waxa weeye xaalka noocaasoo kale waxaa la odhanayaa waa la nasbinaya markaan waxa weye mustaqbaloo kale u noqonayna yacni waxa uu noqonayaa in marka waxa la rafcinayo u noqonaya oo mar bay waxa weeye muqaarin marka isu yihiin marida fulaanu xataa laa yarjuunahu yani waxa weye laba shay isku lamaan haddana marka waxa weeye ruuxitaanka la ruxaayo oo noocyada balaaga lagu ruxaayo iyo orodka la odhanayo wayse soo gaadheen wayse soo gaadheen waxa weeye kaanahum muqaarin ay isla yihiin xataa yaquula arasuulu ilaa rasuulku ka yidhi ay qaala alrasuulu ilaa rasuulku ka yidhi xataa yaquulu arasuulu ilaa rasuulku ka yidhi ama uu ka odhanaayey yaquulu yaquula iyo waladiina kuwii ay odhanayeen aamanuu rumeeyeen macahu la jirkiisa ay odhanayeen ama la jirkiisa rumeeyey labada weji way sheegeen culammadu istibtaa'an lilnasri raagsi ay guusha raagsanayaan yacnii guushii iyo nasrigii inay helaan raagsi ay raagsanayaan daraaddeeda u yidhaahdeen maha shaki ay ka shakisan yihiin ballanqaadka ilaahay iyo nasriga inay ka shakisan yihiin laakiin way raagsadeen litanaahi shiddati calayhi yacni dhibaatadu markaysaga siday markaa ugu badatay ugu dhammaatay korkooda aawadeed raagsi ay raagsanayaan nasriga ayay waxay u yidhaahdeen mataa nasrullah ay mataa ya'ti nasrullah goormuu imanaya nasriga ilaahay wuxuu qadaray marka mufasirku yani ya'ti buu qadaray ficil buu qadaray nasruna wuxuu ka dhigay faacil buu ka dhigay ahlucilmiga qaarkoodna waxay mareen in mataada markaysaga la yidhaahdo waa khabar muqadam ah nasruna la yidhaahdo waa mubtada mu'ahara sida macnaheedu waxay noqonaysaa mataa yacni goormuu ahaanayaa nasrullaahi nasriga ilaahay goormuu jiraya ama goormuu ahaanayaa nasrullaahi nasriga ilaahay alladii wucidnaahu kaasoo naloo ballanqaaday fa ujiibuu min qibali illaahi waxaa looga jawaabay xagga allah baa looga jawaabo yacni jawaab looga celiyey alaa ina nasra allaahi qariib yacni baraarugaay nasriga ilaahay waa dhow yahay ityaanu imaatinkiisa ayaa dhow imaatinkiisa ayaa dhow yas'aluunaka maadaa yunfiquun allah wuxuu uhi yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan maadaa yunfiquun maadaa maxay bay ay aya shayin shaygeebay yunfiquuna bixinayaan ay baxsanayaan oo sadaqadaysanayaan ama maada ay ma ladii muxuu yahay kii yunfiquuna ay yunfiquunahu ay baxsanayaan oo sadaqadaysanayaan qul waxaad tidhahdaa maa anfaqtum wax kastaa baxsataan wax kastaa baxsataan oo min khayrin khayr ah falilwaalidayni labada waalid buu u sugnaaday waalaqrabiina qaraabada dhowaanshaha badan ayuu u sugnaaday walyataama agoonta ayuu u sugnaaday waalmasaakiini kuwa baahan ayuu u sugnaaday wabni sabiili ka socdaalkee musaafirka ah ina waddo waxaa loo jeedaa ka socdaalkee musaafirka ah baa loo jeedaa ayuu u sugnaaday wamaa tafcaluu min khayrin ay aya shayin tafcaluu wax kastaa samaysaan oo min khayrin khayr ah fa ina allaha bihi caliim allah waa u cilmi badan yahay oo waa idinka abaalmarinayaa laasimka ayaa macnuhu u dhacayaa haddaad ficil qadartana yani waxay noqonaysaa tacliil haddii kalena waxa weeye laazimka ayuu macnuhu usii dhacayaa yacni marka ilaahay waa caliim cilmiga ilahayna waxaa ka laasimaya uu idinka jasaynaya oo idinka abaalmarinaya marka markaa dimni ahaan u soo gelaysa ama ka laazimaysa kutiba calaykum alqitaalu wahuwa kurhun lakum kutiba calaykum korkiinna waxaa lagu faral yeelay alqitaalu dagaalkii gaalada aad la dirirayseen oo la jihaadayseen baa laydinku faral yeelay waxaa laydinku farad yeelay dagaalka wa huwa kurhun lakum walxaal huwa dagaalku jihaadku kurhun lakum ay makruuhun lakum midaa idinku nacaysaan uu ahaaday tabci ahaan xagga dabcigiinna ayaa karahiyaysanaysaan wa casaa an takrahuu shay-an wa casaa an takrahuu waxaa mudantihiin inaa karaahiyaysataan oo nacdaan shay-an shay karaahiyaysataan dabci ahaan wa huwa khayrun lakum waalxaal huwa shaygaasi khayrun lakum uu idiin khayr leeyahay ama idiin khayr badan yahay wa casaa an tuxibbuu shay-an waxaa mudantihiinoo xaqiiqo ku tihiin inaad jeclaataan shay wa huwa sharun lakum waalxaal huwa shaygaasi sharun lakum idinka idiin shar leeyahay wallaahu yaclamu wa antum laa taclamuun allah waa og idinku maydaan ogidin yacni waxa idin khayr kale iyo waxa idinka shar kale allah baa og allah ayaa og aayaddan muminiinta qaarkood baa waxay markaa yidhaahdeen oo nabiga weydiiyeen calayhi salaatu wasalaam waxa ay baxsanayaan ee sadaqaad ay bixinayaan yay siiyaan maxayse bixiyaan marka laba nooc bay su'aashu ku saabsan tahay mid waa cidda la siinayo sadaqadda la bixinaayo sadaqadda sunnada ah ee la bixinayo cidda la siinayo tii faralka ahayd ma aha zakada waalidada lama siiyo oo markuu qofku sako bixinaayo ciddii isagu uu ka istiran yahay ee biyahoodii uu yahay ee usuushiisii ah aabba ha u noqdo hooye ha u noqdo awow ha u noqdo ayeeye ha u noqdo toos ah oo biyihiisi uu yahay ma siin karo ciddii isaga markaa ka isiran oo faraciisi ana ma siin karo laakiin xawaashida waa siin karaa walaalaha iyo adeerada iyo aabbaha cidda u adeerkaa ah iyo yacni hooyada cidda markaa u yacni markaa adeerka ama eeddada u ah cidda ka barbarsan ya waxa weye xawaashi baa la yidhahdaa kuwa waa la siin karaa marka zakada ama sadaqadda faralka ah cidda la siinaya waa inaynay ahayn alusuul waalfuruuc wixii asalkaaga ah ood ka isiran tahay iyo wixii farcaaga ah, adiga kaa isiran marka haddaba tan waxaa la yidhi falilwaalidayni idan waxaad garanaysaa sadaqadan inay sunna tahay marka sadaqada sunnada maxaa la bixiyaa yaase la siiyaa sadaqada sunnada cid la siiyo waxaa ugu mudan oo ugu horeeya labada waalid waxaa ku xiga qaraabada dhowaanshaha badan waalaqrabiin waxaa ku xiga yacni marka agoonta waa ciddii aabbahood dhintay qaangaadhna aan ahayn iyagu yaryar hadday qaangaar yihiin agoon agoon maaha way agoonnimo ka baxeen haddii hooyadood dhimato aanu aabbahood dhiman yataama soo geli maayaano agoon maaha walyataama waa ciddii aabbahood dhintay ayna yaryar yihiin oo qaangaadha aan ahayn masaakiinta kale waa cidda kalee baahan iyo yacni qofka socotada musaafirka ah waa ibni sabiil baa laga cabbiray maxaa ibnu sabiil looga cabbirayaa si kastuu magac iyo maamuus u lahaa oo beledkiisii laga yaqaanay dee markuu musaafir yahoo socdaal yahay dadka uu dhex marayaa in waddada hayo mooyaane wax kale u garan maayaan laa sharaf baynay u aqoon walaa inaaya inay u aqoon walaa wax kale inay u aqoon ya marka kaa musaafirkaana isagana si gaara baa loo sheegay marka shan qolaa la tilmaamo waa ciddii la siinaayo ee ugu fiican in la siiya ay ugu fiican tahay waxa la bixinayo ka warran waxa la bixinayana waxaa allah yidhi wamaa tafcalu min khayrin fa ina allaha bihi caliim waa in khayru lagu bixiyaa wixii shar loogu adeegayo ma soo gelayaan oo haddii waxa weeye markaa yacni markaa dembi wax markaa loogu adeegayo ama lagu caawinayo ama lagaga qayb qaadanayo colaad muslimiin dhexdeed wixii lagu bixiyo yacni hubka loogu iibinayo marka waxaa dadka muslimiinta ay isku laynayaan lagu taageerayo markaysa markaa ciidamada markaysa markaa la siinayo yacni markaa u taagan inay markaysa markaa waxaan yani muslimiin kale laayaan oo ku duulaan oo dhibaateeyaan yacni lagu siinayo lagu bixinayo ta noocaas waa wax macaasi laga qayb qaadanayo marka wixii khayr ah waa in la bixiya wamaa tafcalu min khayrin ha badnaato ama ha yaraato allah waa ka jazayni waa ka abaalmarinaya waa ka abaalmarinaya aayadda kale allah wuxuu inoo sheegayaa jihaadka ama dagaalka gaalada lala diriraayo allah inuu faral yeelay kitaabadan waa kitaaba sharciya marka idan waxaa laga tilmaamayaa inuu marka dagaalkii waajib yahay baa laga tilmaamaya jihaadkii gaalada lala jihaadayeyna marna wuxuu noqdaa fardu kifaaya marna wuxuu noqdaa fardu cayn mar fardu cayn buu noqdaa qofka markaysa marka yacni mid walba gaarnimadiisa looga rabo marna wuxuu noqdaa fardu kifaaya oo ummaddu si guud u saaran yahay inay cadowga gaalaad markaysa marka la dagaalamaan yacni laakiin fardu ma aha haddii cid ku filan ku qunto ku kacdo kuwa kalena faralku waa ka dhacaya kuwa kalena faralku waa ka dhacaya marka wuxuu allah inoo sheegayaa jihaadkaasna inuu faral yeelay haddana wuxuu sheegay allaah wa huwa kurhun lakum makruhu buu idin yahay looma jeedo yacni eh, sideeda waa nacaysaan oo waxa weeye nacaybkii iyo colaaddii kasabiga ahayd laga tilmaami maayo qofku kasbanaayo laakiin abci ahaan baa looga jeeda ya dalika biannahum karihuu maa anzla allahu faaxbata acmaalahum karaahada iyo tani waa kala duwan tahay karaahatu abci qofku dembi kuma qabo isagoo shaygii sharci ahaan u jecel inuu dabcigiisu mashaqadiisa karaahiyeysanaayo ou gees markaysa waxa si uu yara karaahiyeysanaayo taasi markaysaa dhibi kuma sugnaa wahuwa karhun lakum wa xufat iljannatu bilmakaarih jannada waxaa lagu wareejiyey makaarih waxyaalaha naftu karaahiyaysanayso dabci ahaan isagoo shaygii sharcan jecel ayuu haddana dabci ahaan karaahiyaysanaysa dabci ahaan buu karaahiyaysanaya masalan yacni qofku markuu xanuunsanaayo in la daweeyo waa jecelya soo maa waxaa lagu yihi kiniinkan baa kuu dawo ah kiniinkii kaneecadee qadhaaraa baa loo keenay dabcigiisu qadhaarka waa karaahiyaysanayaan laakiin dawo ahaanta waa jecel yahay inuu ku dawoogu doonaya waa jecel yahay isagoo si u jecel buu haddana si u necab yahay siduu u necab yahay waa maxay waa qaraarkiisu karahiyaysanaya maraarada u leeyahay ya irbadda laga yaabaa markaysaa si gaara inuu ka yaro baqo marka irbaddii waa karahiyaysanaya laakiin manfacaday leedahay daraaddeed buu u jecel yahay irbaddii haddana imuduu leeyihi marka haddana lamuda ay jidku isgelinayaa yani waxaweeye sibuu u dhibsanaya camaliyad buu gelayaa waxa leey camaliyadda waxaasaa markaysaa lagu samaynaya addinkan waa la goynayaa yani waxa wey hadii kale dhibaato badan buu kuu keenaya yani waxan waa lagaa saaraya xubintan kasar baa ku dhacay waa la goynayaa ya tan marka adinka gangari baa haleelay waa markaysa waa la jaraya haddii kale waxbaa adigu ku galaafanaya isagoo markaysa addinkiisa jecel in la gooyo neceb xubintan in laga saaro oo markaysa marka waa yani necab ayuu haddana wuxuu u jecel yahay faa'iidada ay u sababayso daraaddeed marka shaygu waxa dhici karta yacnii si isagoo qofku u jecel haddana dabcigiisu si inuu korhaysto marka jihaadkii dadkii ahlu iimaanka aha way jecel yihiin haddana dabci ahaan mashaqada uu leeyahay iyo dhibta uu leeyahay yacni markaa qaar lagu dilaayo qaar lagu dhaawacayo yacni marka kadeed badan uu leeyahay yacni dhib badan marka uu leeyahay uu xambaarsan yahay taasaa laga tilmaamaya dabcigu inuu karahaysanayo damcigu karaahaysan imka qofku marka waxa weeyaan yani salaada subax maydu ku waajibto yacni biyaha qabow inuu ku maydho ama ku weysaysto yani iyadoo naftu karaahiyaysanayso ayuu haddana markaysa markaa naftii ku cabiidinaya wuxuu u jecel yahay sawaabka iyo ajarka ku sugan salaadla'aantu in diin la'aan tahay buu dareemaya marka shayga in dabci ahaan la karaahiyaysto iyo in haddana markaysa waxaa sharci ahaan la jecel yahay isma diidaya waxaa kaloo aayadda ku sugan yacnii inay dhacdo shay dadku karaahiyaysanayaan haddana khayr inuu yahay wax badanoo qofku uu dhici karto inuu karaahiyaysto ayaa waxaa laga yaabaa inuu u wanaagsan yahay waxaas oo khayr u yahay waayo cawaaqibta ma oga cawaaqibta ma oga wuxuu jecel yahayna waxaa laga yaabaa inaana dantiisa ahayn una fiicnayn waxaas asheekh ibnu cusaymiin baa wuxuu sheegay qiso qisaas waxay tahay wuxuu yidhi nin baa wuxuu soo raacay diyaarad taransit buu ku noqday madaar madaarkii isagoo taransit ku ah ayuu meel rakaabkii kale ka duwan ayuu seexday wakhtigii xilligii diyaaraddu kici lahayd baa soo galay waa laysu dhawaaqay waa loo yeedhay dadkii baa saf la geliyey waa la saaray isagu waxaasoo dhan ma oga dadkii diyaaraddii waa la saaray isagana lama helin diyaaraddii wuxuu la kulmay iyadoo kacday ayuu toosay markaasaa diyaaraddi waa kacday markaasuu ka murugooday in diyaaraddii ka tagtay madaarkii bay kaga tagtay ka xumaaday waa ka murugooday in diyaaraddaasi ka tagtay buu ka murugooday muddo aan badnayn dabadeed baa war soo yeedhay diyaaraddii waa dhacday qofna kama bixin wax alla wixii sarraa waa ku dhinteen markaasna markaasuu farxay inuu diyaaraddaa ka hadhay oo ay ka tagtay ayuu haddana ku farxay ficilkii uu ka naxayee ka murugoonayey laftiisii uu haddana ku farxay markii dambe markuu ka murugoonaayey dee caaqibada ma ogeyn ya inay diyaaraddana dhici doonto isagana weli wakhtigiisii aanay gaadhin oo isaga sidaa looga reebay dee ma ogeyn ya marka qofku waxyaalo badan maadaama aanu cawaaqibtii ogeyn waa inuu markaysa markaa ogaadaa yani siyaal waxyaalo badan uu karaahiyeysanayo waa in markaysa markaa waxaan aanu yani sida ilaahay u dooro waynu ku raali noqdaa umuurahan adduunye wax badana uu karaahiyeysanayo ayaa waxaa laga yaabaa cawaaqibta ma ogeede inay khayr u yihiin wax kastuu jeclaysanayaana waxaa laga yaabaa waxyaalo badanoo uu jeclaysanayaana waxaa laga yaabaa inay shar u yihiin aan u fiicnayn marka waa inaad ogaataa siduu allah kuu dooray inay kuu fiican tahay waa inaad ogaataa allah waxa uu yidhi yas'aluunaka maada yunfiquun yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan maada yunfiquun yaa muxammadu muxammadow yacnii yeedhmada caynkaasa waa laga fiicanyaya yaa nabiy allaahi baa fiican ama yaa rasuul allah ama yaa ayuha arasuul tacabiirtaasaa fiican laa tajcaluu ducaaa arasuuli baynakum ka ducaa'i bacdikum bacdaa maada yunfiquun ay ma aladii yunfiquunah maxay baxsanayaan muxuu yahay kay baxsanayaan ee nafaqaysanayaan kay sadaqadaysanayaan muxuu yahay marka maada iyo daada laba isim buu ka kala dhigay oo in marka waxa weeye daadu ay tahay ism mawsuul maada ay ma aladii yunfiquunahu caa'idkiina wuxuu noqonayaa marka in la qadaraa weji labaad baa jira oo ah in la yidhaha maada oo murakaba ah ayaa ismu istifhaam ah maada ay aya shayin oo mafcuulkiiba muqadam ah aya waad kordhigaysaa aya shayin shaygeeba yunfiquuna ay baxsanayaan taqdiir uma baahna yunfiquunahu aad tidhaahdo waayo mafcuulku wuxuu noqonayaa ismu istifhaamka muqadamkaabuu noqonaya markay murakabo tahay wasaa'ilu camr bnu jamuux ka weydiinaya waa camr bnu jamuux saxaabigii la jiray adagoo sanadka lagu soo wariyey kolley ma xoog badna laakiin waa mashhuura waa can wa kaana shaykhan daa maalin wa kaana shaykhan wuxuu ahaa oday daa maalin xoola u saaxiiba oo maalqabeena yacni maal badan u saaxiiba fa sa'ala anabiya sala allahu alayh wasalam nabiga wuxuu weydiiyey camaa yunfiqu ay can iladii yunfiquh wuxuu baxsanaayo wa calaa man yunfiqu iyo cidduu ku baxsanaayo siinayo muxuu maaloo baxsadaa maalka muxuu ka baxsadaa dee khayruu ku baxsaa la yidhi yuusiya qul waxaad tidhahdaa lahum iyaga waxaad ku tidhahdaa maa anfaqtum wax kastaa baxsataan oo min khayrin khayra ay aya shayin anfaqtum oo min khayrin khayra maad waa shartiya bayaanun limaa waxay bayaaniye u tahay markaa maa maada ay bahan ku sugan yahay marka minta waa lagu bayaaminaya shaamilun lilqaliili walkasiir wuxuu camimayaa inta yar iyo inta badan mid walba wa fii bayaani lmunfaqi waxaa ku sugan waxa la baxsanayo caddaynta la caddaynaayo alladii huwa axadu shiqayi su'aal kaasoo labada dacal ee su'aasha mid ka mida ah waxa la baxsanayo wa ajaaba can ilmasrafi meesha lagu bixinayana waa ka jawaabay alladii huwa shiqu alaakhar kaasoo dacalka kale ah ama dhambalkii kale ah su-aasha labadeedii qaybood ah qaybtii labaad biqowlih falilwaalidayni walaqrabiina walyataama walmasaakiini wabni sabiil waa ciddii lagu bixinayo la siinaayo falilwaalidayni labada waalid buu u sugnaaday sadaqadda sunnaha bixinaysaan walaqrabiina qaraabada dhowaanshaha badan buu u sugnaaday walyataama agoontuu u sugnaaday walmasaakiini kuwa baahan buu u sugnaaday wabni sabiili ina wado waa musaafirka ee ka socdaalkaa u sugnaaday ay hum wlaa bihi waxa macnuhu dhacayaa kuwaasaa ugu mudan wax la siiyo looma jeedo cid kale lama siin karo laakiin waxaa loo jeeda way ugu fadli badan yihiin in la siiyo wamaa tafcalu wax kastaa samaysaanoo min khayrin khayr ah maad waa shartiyo infaaqin wax bixin ah wagayrihi iyo wax kaleba ah wamaa tafcalu min khayrin waxaa soo gelayaan ficil kastoo khayroo la sameeyo dikrigii waxa salaaddii la tukanayaa soo gelaysa soonkii baa soo gelaya infaaqii baa soo gelaya marka waa caamo infaaqiina waa soo gelaya wax kale waa soo gelaya wamaa tafcalu wax kastaa samaysaan oo min khayrin khayr ah infaaqin wagayrihi wax bixin ha noqoto ama wax kale ha noqotee fa ina allaha bihi caliim allah wuxuu ahaaday mid u cilmi badan laasimka ka dhalanaya ayaa macnuhu u dhacaya fa mujaazin calayhi waa ka abaalmarinaya oo cilmiga ilahay waxa ka laazimaaya abaalmarin iyo sawaabin baa ka laazimaysa kutiba calaykum alqitaalu furida calaykum alqitaalu waxaa lagu faral yeelay korkiinna dagaalka ayaa lagu faral yeelay lilkufaari gaalada lala dirirayo lala dagaalamayo maaha muslim lala dagaalamo inay ku saabsan tahay waxay ku saabsan tahay yacni dagaalka gaalada lala dirirayo lala dagaalamayo wa huwa kurhun lakum waxaa jihaadka ama dagaalka gaalada lala dirirayo laydinku faral yeelay walxaal huwa isagu yacni dagaalkaasi kurhun lakum ay makruuhun lakum midaa karahiyaysanaysaan uu ahaaday yacni oo idinka markaa midaa nacaysaan uu idin ahaaday oo karahiyaysanaysaan hmm. abcan xagga dabci ahaan ayaa karaahiyaysanaysaan limashaqatihi yani nafsadiinna iyo abcigiina karahiyaysanaya dhibta uu leeyahay daraaddeed wa casaa an takrahuu waxaa mudantihiin inaad nacdaan oo karahiyaysataan shay-an shay a karahiyaysataan wa huwa khayrun lakum waalxaal huwa shaygaasi khayru lakum uu idiin khayr badan yahay ama khayrun lakum uu idiin khayr leeyahay wacasaa an tuxibuu shay-an khayrun aslahaan waxaa loo isticmaalaa tafdiilka laakiin marmar baan tafdiil looga jeedin yacni marka tafdiil aan looga jeedin baa qaarkood oo mujarad alwasfi laga tilmaamaya wa casaa an tuxibuu shay-an wa huwa sharun lakum waxaa mudantihiin inaad shay jeclaataan wa huwa sharun lakum iyada oo shaygaa aad jeclaateen haddana shar idinka idin yahay ama idiin shar badan yahay waxaa u jeclaysanaysaan wakhtiyada qaarkood wax markaa shar idiin ah limayli nafsi ila shahawaati almuujibati lihalaakiha iilashada naftu ay u iilanayso ila shahawaati waxyaalaha naftu jeceshahay almuujibati sababaysa lihalaakiha halaaggeeda sababaysa ina anafsa la ammaaratun bisuu wa nufuuriha iyo cararka ay ka cararayso can itakliifaati almuujibati lisacaadatiha wax idin khayrana waxay naftu u karaahiyaysanaysaa cararka ay naftu ka cararayso can itakliifaati almuujibati lisacaadatiha takliifaadka ama axkaamta sharciga laysku kallifay ee almuujibati sababaysa lisacaadatiha liibaanteeda sababaysa falacalla lakum fi lqitaali wain karihtumuuhu khayraa waxaad rajaynaysaan ama waxaa xaqiiqo ah inay idinku sugan tahay dagaalka gaalada lala diriraayo wa in karihtumuuh aaba nacdeenoo karaahiyaysateene khayran khayr idinku sugan yahay lianna fiihi ima aldafara waalghaniimata aw ishahaadata walajra maxaa yeelay waxaa ku sugan dirirtii gaalada lala diriraayo lala dagaalamayay ima dafara waalghaniimata ama markaa guul baa idinku sugan aa guulaysataan waalghaniimata iyo haniimo aa furataan gaaladii oo aa markaa maala ka furataan aa ka heshaan ama ha ahaato yacni hubkii ay siteen ama ha ahaato xoolo kalabe aw ishahaadata waalajra ama waxaa idinku sugan shahaado aa shahiidnimo qaadataan oo shahaadadana janno lagu gelaayo iyo wal ajra walacalla fii tarkihi waxaa rajaynaysaa inay ku sugan tahay tegista laga tegaayo gaalada haddii tarajiga la fasirayo waxaa loo fasirayaa nisbada makhluuqa ama walacalla fii tarkihi yacni waxaa xaqiiqaa ah inuu ku sugan yahay tegista dagaalka gaalada lala dagaalamayo laga tegayo inay ku sugan tahay baa xaqiiqa ah wain axbabtumuuha aad jeclaateenbe sharan shar shar baa ku sugan lianna fiihi dulla waalfaqra wa xirmaana alajri maxaa yeelay waxaa ku sugan fiihi ay fii tarki alqitaal dagaalka gaalada lala diriraayo iska daynta la iska daayo muslimiintu gaalada ay la diriri weydo waxaa ku sugan addulla dulli ayaa ku sugan waalfaqra caydhnimaa ku sugan iyo faqri wa xirmaan alajri ajarkii in la seego ajarkii badnaa ee laga heli lahaa jihaadka kaana in markaa la waayo oo markaa ka qadaan ajarkaas waa ajarka makhsuuska ee jihaadka looma jeedo ajar oo dhan waxaa laga tilmaamaya ajarkii jihaadka a ka heli lahaydeenna in markaa waxa weeye aaweydaan oo laydinka qadiyo ayaa ku sugan dulliguna wuxuu ka imanayaa gaalada haddii lala dili waayo gaaladii waa kibrayaan waa cantarayaan muslimiintii waa xasuuqayaan inay dullaystaan bay doonayaan iyagu cadaawaddii ma daynayaan diriirtii sidii bay u wadaan walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yarudduukum can diinikum in istataacuu waa inagii soo marray yacni marka aayadda oo allah marka uu yidhi yacni markaa kama baxayaan gaaladu ee way ahaanayaan mar walba qaar idinla diriraaya si ay diinkiinna idinka celiyaan oo idinka eh, ah uga noqotaan oo uga baxdaan marka dee dulli baa ka imanaya xadiiskii ciinaduna waa tilmaamaya idaa tabaayactum bilciinati wa akhadtum adnaaba albaqar waradiitum bizarci wataraktum aljihaada fii sabiili illahi sallata allahu calaykum dullan laa yanzichu minkum xataa tarjicuu ila diinikum xadiiskaasina waa tilmaamaya mukhaalafaadka sharciga lagu dhaco iyo dembiyada markaa lagu dhaco iyo waajibaadka laga tago iyo muxaramaadka lagu dhaco oo waajibaadka laga tegayna laga tusaaleeyey jihaadka muxaramaadka lagu dhacaayana laga tusaaleeyey bayca ciinada yacni marka adduunyadana aa ka daba dhacdaan oo laga tusaaleeyey yacni markaa saraca beeraha markaysagaa iyo lo'da yacni waxyaalaha kale adduunyada lagaga mashquulaana iyaguna waa saasoo kale waa la mid waa la mid waajibaadka jihaadka ka weynaanshaha badan haddii laga tagana inuu dulligu imanayo waa cala sabiili awlaa oo arkaanta islaamka ee shantaa dhammaan waa ka wen yihiin jihaadka jihaadka waa ka wen yihiin marka waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye mukhaalafaadka sharciga ah iyo dembiyada lala yimaadaa dulli iyo jab inay sababayaan dulligaana waxaa laga baxayaa waa in shareecadii loo noqdo oo allah idinka siibi maayo dulligaas xataa tarjicuu ilaa diinikum baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaana loo jeedaa addiin kullih ila diini kullihi baa loo jeedaa diinka dhan baa laga tilmaamaya maaha khusuuska jihaadka in diin lagu magacaabayo isaga gaarnimadiisa waayo haddii jihaadka lala yimaado oo mukhaalafaadka kale sharciga ah la wado yacni jabkii waa imanaya sidii markaa yowmu xunayn iyo yowmu uxudba yacni waxa weeye cisyaankii lala yimi oo muslimiinta qaarkood ay la yimaadeen ay saabtay yacni jabka ay saabtay wa yowma xunaynin id acjabatkum kafratukum falam tughni cankum shay'an wadaaqat calaykum alardu bima raxubat thuma wallaytum mudbiriin maalintii markaa waxawayan uxudna saasi la aag yacni markaa iskhilaafka iyo cisyaanka lala yimi inuu jabka sababay baa laynoo tilmaamay nabiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa jucila adillatu waasakaaru calaa man khaalafa amrii dulliga waxaa laga yeelay cidda amarkayga khilaafta ayaa laga yeelay marka mukhaalafaadka sharcigii dulli bay sababayaan marka lianna fiihi dulla waalfaqra faqrina wuxuu leeyahay dee waata xadiiskii ay ku soo aroortay wa jucila risqii taxta dilli rumxii arsaaqdeeda waxaa laga yeelay warankayga harkiisa hoostiisa laga yeelay wallaahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk